بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaaبه أجمعين waxaan ku soo jirnay baabka ku saabsanaa baab اlqowl fi اljarxi wالtacdiid ruwaadda in la jarxiyo oo la dhaawaco oo wax laga sheego iyadoo diinta lagu difaacayo in la tacdiiliyo oo la waa qof wanaagsan waa cadli waa wanaagsan yahay iyadoo diinta loogu danaynahayo oo lagu difaacayo waxaan soo gaarnay wuxuu soo dhameeyey sheekhu axwaasha ku saabsanayd oo saddex xaalo ahayd oo u qeybiyey in raawiga cadaaladiisu macluum ay tahay oo khabarkiisa la aqbalahayo cadaaladiisu inaysan sugnaan oo faasiq iyo macluum fisqi uu yahay oo laga tegahayo iyo majhuululxaal inuu yahay saddexaas usoo qaybiye saddexdaa iyaga ayuu usoo qaybi saddexdii marka waan ka soo baxnay oo dee majhuululxaal ayaa ugu dambeeyey oo ahayd inaan khabarkiisa la aqbalayn ilaa bacda hubuuti cadaalati mowgi kabacdina wuxuu yidhi faslun wayajibu waxaa waajiba marka majhuulxaalkii haddaan garanay inaan waxba laga aqbalin warkiisa la yeelin iyo khabarkiisa iyo xadiiskiisa wayajib waxaa waajibaysa albaxu in la baaro oo la raadiyo can cadaalati baainati cadaalada hoose qofkan xaaladihiisa makhrajkiisa madkhalkiisa wuxuu yahay qofkaa in la baaro oo la waraysto oo la xog ogaado fii nafsi amri waxaa jira la ogaado aqwaashisa loo noqdo afcaasha loo noqdo dhaqankiisa loo noqdo xaaladiisa la baaro waa laga maarmaan oon daahirkiisaas iyo muslim weeye iyo masaajid ku tukadaa iyo midna aan ugu kaaftoomin hawl hoose oo baaina waa in la galo xaaladiisa in loo fatashaa la raba kamaa yajibu suu u waajibahayo daalika oo ah baxsiga suu u waajibahayo fi shahaad shahaadada suu u waajibahayo qof haddii markhaatiyara maanta maxkamadda magaalada uu tagoya markhaati baan furaya waxaa qasab qaadiga oo waajib ku ah qofka asaga inuu baaro axwaashiisa hoose waa hebel iyo waa in hebel iyo sheekh hebel weeye sheekh hebel weeye iyo hebel baa dhalay iyo waxaas ma soconayso waa in hawsha hoos loo baaro daqiiq hawsha waa in loo baaro marka kamaa yajibu dalika fi shahaad ma ahayn qofkii la caayaya wax laga sheegayo laakiin xukun baa nooga kaa xirnaaday xukun mar hadduu nooga kaa xirnaaday sharciguna waan ku baaraynaa oo taa macnaha waxyaalaha noocaas oo dhan wax ceeba male dhibna male qofkan in dhib loo geysanayo maa laakiin xaaladda moo la ogaanaya oo ومن أصحاaبنا أنga أصحاaبtn iyo cuلمada شhاaفiعية waa ka mid ah, man قاala yihi ykفي waxaa ku filan hawsha iyada ah oo baaritaanka ah as-su'aalu baa ku filan in la weydiiyo can ilcadaalati cadaaladda in la weydiiyo fi daahiri sida daahirka l ninka ma tukada ma sooma ma salada sida daahirka la yidhaahdo maxaa dhacay faina mabnaahu abarku wuuu ku dhisan yahy faina mabnaahu bimabna alkhabar abarku wuxuu ku dhisan yahay damiirka khabarka way celinaysaa faina mabnaahu wuxuu ku dhisan yahy oo ku binaysa ku taagan yahay khabarku waxaa weeye cala daahiri sida daahirka oo muuqata wey ah, sida daahirka oo muuqata ayay ruwaad maaa mabna ruwaatan maaa akhbaar wey mabna ruwaat alakhbaar dadka khabarka warinaya waxay xaaladoodu ku dhisan tahay inay muslimiin sida xaalada gudo daahirkaa ayay ku dhisan tahay iyo wa xusnu danni iyo malaha in loo wanaajiyo xusn xusn danni malaha inaad u wanaajiso oo qof muslima weeye khayr baan ka filanaya aad tiraahdo sidaasay ku socotaabay dheheen nimankaanu laakiin shahaaduntaa waa ka duwan tahay dheh leannu shahaadada maxaa dhacay xusnu danni iyo daahir iyo midna lagu kaaftoomayo waa in la baaro limaada liannahu tacallaqa bihi xaqu lkhayr qof kale xaqiis baa ku tacaluqay marka waa hebel iyo ina hebel iyo waa sheekhiy midna lagu kaaftoomihayo ayb walihaada sidaa daraaddeed ba yejuusu bannaan tahay weeye qabuluhu ee qabuul اkhabar wey qabuluhu ee qabuul اkhabar khabarka in laga aqbalo min alcabdi adoon laga aqbalo adoonkan hadda la soco shahaado laga aqbali maayo addoon la leeyahay hadduuya markhaati aan furahayaa waxaa la leeyahay xagga u leex ah markhaati maaa le adoon markhaatigiis lama qabanhaye or iska tag laakiin khabarku wuuu u waxay dheheen nimankaanu deliishadeen waxaa way khabarku way bannaan tahay bay dheheen in laga aqbalo eh, addoon addoon laga aqbalo sidoo kale dumarka laftigoodii shuruud khaasa ma ogiye waxaa weeye meelo badan dumarka aqbalo ah, la yeelin maxaa jira markhaatigoodii baa jiray laakiin hadday haweeney xadiis weriso waa la aqbalayaa bay dheheen marka waxay dheheen hunaa farqun bayna alkhabar wa riwaaya khabarku waa iska sahlan yahay haweeney iyo cabdi baa laga qaadanaya marka hore baa loo soconaya nimanka warkaasay la yimaadeen laakiin lagama yeelin warkaa isaga ah lagama yeelin mana soconahayo wey warka war soconahaya ma aha ay waa in la baaro waa lagama maarmaan hawshaan intay haweeneyda in khabarka laga aqbalaya iyo cabdiga laga aqbalahayo waa sax weeye waa sax weeye laakiin sida saxiixa waxaa weeye waa in qofka eh, la taskiyeynahayo oo laleeyahay hebel waa cadli laleeyahy la taskiyeynahayo waa inay tahay qof la garanahayo axwaashiisa guud iyo midiisa hooseba lala socdo oo la fahamsan yahay waa inuu yahay fasl wixii fain ishtaraka hadday wadaagaan hadda wuxuu ka hadlahayaa haddii laba raawi ay magaca iyo nasabkaba iska mid yihiin hebel cabdulaahi cabdulaahi weeye oo reer hebel reer hebel isku magaalo inay joogaan baa laga yaabaa labadaa nin hadday laba iqa yihiin oo caadila ay yihiin oo cadli yihin wax dhiba male hadday daciif yihiinna dhimale waa laysa tuuri laakiin mushkila waxay kugu imaanaysaa markii midna daciif yahay midna iqa yahay seed marka ku kala saari wey taasaa mushkila kaaga imaanaysaa ayb laakiin dee qaab wax lagu kala saaro baa jiro oo ah in ay xagga طabaqaadka iyo dadkii ardayga u ahayn dadkii maxaa la yihahda sheekha u ahaa iyo shuyuukhda u ahayn dad qaabka wax lagu kala baaro ayaa jiro lagu kala ogaado hadda ruwaadda meeshaan soo marno shahaadada iyo iyo khabarka furuuq badan baa udhaxaysa kuwa khilaaf badan ka jira iyo kuwa maxaa la yihahdaa fiicanba ilaa dhowr iyo toban baa la sheega kutubin musalaxan baa lagu arki doona insha allahu tacala wuxuu ku marka fain ishtaraka hadday wadaagaan rajulaani laba nin fi lismi magaci wanasabi iyo qabiilkii qoyska waa wadaagaan wa axaduhumaa midkoodna cadlun oo caadilyo nin wanaagsan yahay walaakharu faasiqu mid kale faasiq oo taacada ka baxa yahay fa ruwiya uu wariyo abarun khabar baa waxaa wariyey fa ruwiya khabarun baa la wariyey can hada ismi isimkan asaga ah ayaa khabar iyo xadiis laga wariyey lam yuqbal lama aqbalayo lamana yeelayo lagumana dhaqmaayo xataa intoo yuclama la ogaanayo annahu khabarku can ilcadli kii cadliga inuu ka yimidu ilaa aan ka ogaano khabarkan kii caadilkaha ah inuu warinayo ma yeelayno lanno ah, guri mas ku jiro maxay dhaheen soomaaliya maxaa layaha laguma gamco haddii guri laba mas ay ku jirto ood ma disho kii kale aad ogtahay in ku jiro hadda hurda kaasoo dhic mayso war khabarkan ay laba nin ay isku haystaan midna daciif midna maxaa la yidhaahdaa caadilka iyo cadliga yahay ilaa aada hubsato midkuu yahay hurda kaasoo dhic mayso ah, mana xujaysan karti lann inu hebel maa ku waanaysa amarku taaglen inaad noo waxayso ma yeelayno in ishtaraka in ishtaraka rajulaani fi lismi wanasab bay wada wadaagen magaciiyo qabiilkay wa axaduhumaa cadlun uu nin caadilayo walaakharu faasiqun ee faruwiya khabarun xadiisii war baa la wariyey can hada ismi baa laga wariyey lam yuqbal khabarkaa lama aqbalayo xataa yuclama intii laga ogaanayo anahu khabarku can ilcadli ka cadliga inu ka markaas lagu dhaqmaayo hadduu kii dacibka yahan waa tuurana u kala tegaynaawo faslun hadda wuxuu rabaa inu ka hadlo muxuu ku sugmahayaa jarxiga tacdiilka ila waxaa nidhi qof qof baa waxaa lagu jarxinaya faasiq weeye daciif weeye kadaab weeye muxuu ku sugmahayaa qofka waa l cadlun wey iqatun wey xaafidun imaamun weeye xujatun wey la ohanaya maxaa lagu sugahaya wayahbutu waa ku sugnaanaya atacdiilu tacdiilinta qofkaan la yidhah fulaan cadlun la waa ku sugmaysaa iyo waljarxu in hebel la yihaahdo waa daciif waa munkarulxadiis waa in la yihahdo hawshaas ayadaa ila jarxidu waa dhaawacide fi khabari khabarka wayahbutu alcadlu wljarxu wey fi lkhabari xagga warka iyo xadiista biwaaxidin hal qof bay ku sugmaysaa haddii hal wadaad yihahdo hebel waa iqatun cadlun hadduu yihahdo waa lagu kaaftoomi hadduu wadaad kale yihaahdo fulan daciifun munkarun xadiis hadduu yih munkaru khabar hadduu yihahdo waxa wey asan waa lagu kaaftoomaya fi lkhabr biwaxid waa lagu kaaftoomaya wa min asxaabina lanno shuruud maxaa la yihahdaa shardi uma aha wey shardi uma aha xagga khabarka warintiisaba cadda tacadudo shardi uma ahayn cidda wax tacdiilinaysana oo raawiga tacdiilinaysana ayana tiro looma shardiyo o min asxaabina waxaa ka mid a man qaala yidhi laa yahbutu ma sugmahayo weeye jarxiga tacdiilku ma sugmahayo ilaa min nafsayni laba nafood inayn wey kutubtiisa qaale qaar saasaa ku qoran min nafsayni laba nafood inay wariyaan oo laba caalim ay dhahaan fulaan cadlun ama ay dhahaan fulaan maa daciifun ay yidhahdaan moogiye laa yuqbal bay dhahe maxaa maxaa daliilu ah ka taskiyati shuhuud weyn sida shuhuud oo kale shuhuud markii la taskiyeynayo oo laleeyahy hebel waa cadli laleeyahay laba qof waa inay taskiyeeyaan laba nin oo lagu kalsoonyahy waa inay dhahaan fulan ibnu fulan ibnu fulan ina hebel maaa ina heblood annagaa naqaana inuu yahay nin fiican markhaadkana waa la qabanhaya marka taskiyatu shuhuud shuhuuddu sida maxaa la yihahdaa laba loogu baahan yahay ayaa khabarkan loogu baahan yahay marka waa meelaha khabarka iyo eh, shahaadadu iska galaan galaan dooda badan ay ka taagan tahay farqu bayna shahaada wlkhabar maxaa la yihah meelaha laisku hayo wuxuu ku yihi shiraasi walasaxu walawalu midka hore asaxu asagaa fayooweye oo ah in hal mid lagu kaaftoomayo oon laba loo shardinayn wey ada waa saxiix ayb taa iyada waxaa la mid ah meeshan iyana soo gashaa muftiga mas'alada inay fadwoodaan laba wadaad iyo hal wadaad inuu fadwoodo maxay kala duwan yihiin masalada hal wadaad noo fadwoodo yihin masaladu saas wey iyo inay maxaa la yihahdaa laba wadaad ayna dhahaan saas maxay kala duwan tahay alaa farqow wax farqa udhexeeya ma jiro ayb taa lagu kaaftoomaya hal wadaad iyo labo waa isku mid an maxaa dhacay fadwada looma shardiya tawaatur iyo tacadud maxaa la yihahdaa muftiin looma shardiyo iyadana wuxuu ku yihi sheekhu liana alkhabara warka iyo xadiisku yuqbalu waa laga aqbalaa min waaxidin hal qof waa laga aqbalaa khabarka wey mar haddii hal qof laga aqbalo cidda khabarkaas warisay in la yidhaha waa inay laba taskiyeyso ayaduna maxaa le daliil malow hal mid waa ku kaaftoomaysana maadaama cidda xadiiska noo warinaysa hal qof aan ku kaaftoomaynay cidda isaga tacdiilisa ama jarxisana waa ku kaaftoomaynaa fakadalika waxaa la midab ah saas ayadana hal qof lagu kaaftoomaya taskiyat lmukhbiri kii warramaya muqbir ismu faacil kii warramayo khabarka noo warinayay asagana waa lagu kaaftoomahaya fakadalika taskiyat lmukhbir kii khabarka noo warinaya asagana hal qof inuu taskiyeeyo waa lagu kaaftoomay wax dhibana male wey horaa loo soconayo faslu wuxuu walaa yuqbalu hadda wuxuu rabaa inuu ka hadlo qofka wax tacdiilinaya ama jarxinaya laftiisu waa kee lanna fuqaada waxay yidhahdaan almujarixu hee laa yajrax adugu haddaad daciifta lagu haystaba oo adiga lagaa laalaado inaad tira anaa nin iska laalaadinhaya maxaad iska laalaadinaysa adaaba lagu haysada sakaraadee horta aduu nin raga noqo oo lagu kalsoon yahay diintiisa iyo qowlkiisa iyo cilmigiisa iyo aqoonta lagu kalsoony markaa kabacdi cid ka hada laakiin adiga oo taxta baxtin wa niqaash ah oo lagaa hadlahayo inaad tiraana cid ka hadlahayo maxaa wy ma tanfac sheego taasu markaad shawqaada xuukii walaa yuqbalo lama aqbalahayo walaa yuqbalu tacdiilu tacdiilintii oo hebel fulaan waa cadunaya laga aqbali mahayo ilaa minman duul moogiye yacrifu garanahaya shuruud acadaalati cadaalad shuruuda garanahaya markuu leeyahay hebel waa caadil waana cadli waana wiil wanaagsan waa inuu garanahayo shuruudda wax lagu tacdiiliyo waa inuu horta og yahay shuruudda ayada waa nin garanahaya oo cilmi u oo mutawaxir ku ah waa inuu yahay ayib ilaa miman yacrifu shuruud alcadaalati iyo wamaa shay waa inuu garanahayo yufasaqu lagu tafsiiqiyo bihi maagaba alinsaanu insaanka lagu tafsiiqiyo waxa qof fisqi loogu nisbayn karo o la ohan karo hebel waa faasiq marka la howlaha dadka lagu tafsiiqiyo waa inuu garanahayo oo waxaan dadka lagu tafsiiqin uusan meesha kusoo darin ilaa hadda waxaa jira soo mogdi niman wadaadaa oo fulaan waxay ku leeyihiin maxaa la yihahdaa waxba lagama qaadan karo cilmi lagama qaadan karo oo cilmi lagama qaadan karo macnaheedu maxay tahay hadde waa nin maxaa la yidhaha faasiqo wey wuxuu yahayna male cilmigeeda cilmigiisa ilahi aqoontisan uma kalsoona qolya hadda waxa jira meelahan farfadhiyo balaxa oo fadhiyo oo dhahaa cid cilmi laga qaadan kara ma jiro saasina dadkii waa malaynaya ilaan hadda farfarn mase waxay kuleeyihin cid wax laga qaadan kara ma jirto maxayna ta mataqana ku dhisan tahay dadka kale oo dhan iyo wadaadada kale oo ayagu fikirkooda iyo tayaarkooda iyo jamaacadooda aan ka mid ahayn inay ku yidhaahdaan waa faasiqiin waa juhaal cilmigooda aqoontooda laguma kalsoono ah, rag badan oo maxaa la yidhahda dalaba magaalada joogayaa ii sheega warkaas marka maxaad weligaa waxaas kalood aragtay wey waxaas weligaa miyaad arag wax la yaaba asaga yaa taskiyey hal su-aal haddii la weydiinaya adiga sheekh taskiyooyinka aada haysato ood culummo soomaaliyeed ka haysato ama kayrkood ka haysato boorsadaas iyo gaarigaa taskiyooyinkaah weyn e iyo sanduuqyadaas keen hadii la ma keeni karo hal waraaq ma keeni karo marka hal waraaq adoon haysan bilaahi calayk hal waraaq adoon haysan inaad tirado waxbaan taskiyeynaya anaa waxaa sharxinaya maxaa la yidha tii bakr abusayd uu ka hadlay maxaa la yidhaha tasniif maxaa la yidhi bayna danni tasniif naasi bayna danni walyaqiin goor baa laga soo qayliy mataqaana soddon sano goor baa hawsha laga so qayliy soo bilaabatay annagii hadda halkan oogu soo dhacday halkii halkan ogu soo daado ayib marka waa in la fiijiyo kuwaas iyaga wamaa yufasaqu bihi waxa lagu tafsiiqinaya bihi marka dadku waa lagu kala duwan yahay wamaa yufasaqu bihi alinsaan qofka waxa lagu tafsiiqinaayo waa inaad cilmi iyo aqoon u leedahay wey cadaaladna ay ku dheehan tahay cadaaladna ku dheehan tahay maxaa dhacay lianna anagu wuu yidhi muslimiinta ama culummada low qabilnaa haddaan aqbalno oo yeelno miman duul haddaan ka yeelno laa yacrifu aan garanaynin muxuusan garanayn shuruud cadaalana ma garanahayo maaa shuruud tafsiiqna ma garanahayo labada midna ma garanahayo lam naman aamin ka noqon mayno an nashhada inaan maxaa la yihaahdaa markhaati kacno ayb markhaati kacno maxaa la yihaahdaa kuwaas hadda dhahaya ay sheegee waxba cid laga dhegaysan ma ogtahay oo hadda aan sheegahayo keliya ma dalaail magaalada ka jirta dad qalabaha inta loo yeeray baa waxaa la yihi hebel wax ka dhegaysanina maxaa dhacay baa la yihi maxaa la yidhi culimmada magaalada u dhalatay iyo waxaas iyo bay maxaa la yidhahda isku dhacsan yihin marka maadaama uu yahay ninaan magaalada u dhalanin culimada magaalada u dhalatay waxa laga dhegaysto kuwaan magaalada u dhalanna hee ha laga tago raggii lagu yidhi baa jooga jilsaday fadhiyaan hadda la soco rag inta loo yeeray sheekh oo shaah loo shugay la yidhi ragga maxaa la yidhaahdaa ka dhegaysta deegaanka iyo maxaa la yidhi ka dhegaysta four point five ka kuwa kalena ha u teginina yaa jooga jilsada fadhiya waaas ilaah baan kugu dhaarshay dadka noocaas markaas berinta masaajid ku ogtaa wuuu kuleeya inama almuminuuna ikhwa maxaa la qalbiga halaysu furo maxaa la yihahdaa maxaa qalbaashaa maxaa beenta kugu wata ilahay ma ka cabsid markaad xagga joogtana inaad qabyaalad ka shaqayso oo tiraahdo wadaadan qoyskeena waxba ha ka dhegaysan oo wadaadada qoysaska kale halkan magaaladan waxaa la ii sheegay hameen dhow laba usbuux may ahayd waa la ii sheegay wadaad rag baa ii sheegaya masaajid magaaladan ku yaalla guddigiisi waxay dhaheen nina anaga jifadana waba kama akrin karo magaalada ku yaala hadaba soo rag waaweyn baa iiga sheekay waay dhaheen waxay dhaheen gudug waxay ku gaareen nimaan jifadanada ahayn masaajkan muu kama oran karo oo maxaa dhacay maxaa saa u tirahdeen waa nala ku soo duulaya waa nalaka qaadanaya yaa ku soo duulaya magaalada masaajida la kala qabsadaa war masaajidan miyaa arteen masaajid cid laga qabsaday miyaad weli aragteen masaajid cid laga qabsada sheekh ma jirto laakiin waa qabyaalad iyo cunsuriyad iyo dul ku jiro lana soco kuwii aan kulahaa maalin weynid baa wuxuu yidhi wix geda ka yimaado waa necba la soco keligiis kuma aha ha u qaadana inay wadaadadaas ka leeyihiin kuwa halkan jooga oo gobolkan ka soo jeegayaa ka qabyaalad badan oo ka cunsuliyad badan oo ka liita kuwa ayaga waxaa marka waxaa la rabaa qofka taalib cilmiga ilaahay intuu ka cabsado xor inuu noqdo diintiisana barto ciddi wax ku dhaantana waxaa la yara wax ka faa'iidaysto waxaa laga yaaba inuu masale ku liito laakiin masale ku fiican tusaalaha nin uu naxwaha akrin karo ka dhegayso wax dhiga male nin uu tafsiirka ku leeyahay ka dhegayso masalada uu ku liito oo xadiista ah isaga tag naxwahaygan ka akhrisanaya dhasheeq ha hawbeh laakiin hawla xirxirto iyo qabyaalad iyo qoysa waxaa weeye waxaasaa lahaa wax lagu tafsiiqiyo oo lagu tabdiiciyo oo lagu liido oo lagu leexiyo oo dadka ummadda lagu fidneeyaa la rabaa marka halkaa midda taalla hee yaa waxay ka badan tahay kii yiri wadaad ka yimid gobolkaas waxaa la yidhaahdaa waa necam dadka gobolkaas ka yimaada iska ilaaliya hawshaa la socda ayib wax wadan baan ogahay laakiin umul iyo nin weyse wax ogin wax uma sheegaan wey wax say wax ogyihin laakiin haddii la iskalifo waxaa laga yaabaa in la qodqodo oo la sheeg sheego oo waliba magacyadooda la sheegay jifadooda hebel hebel wey la yihahdo howlaha iyaga waa la ogyahay ayb wuxuu yihi marka sheekhu lianna anagu low qabilna haddaan aqbalno oo yeelno minman duul aan ka yeelno laa yacrifu aan garanaynin lam na'man aamin kama noqonayna an nashhada inaan ka markhaati kacno ama aan qirno bicadaalati man qof cadaaladii inaan ka markhaati kacno huwa isagoo faasiqun faasiqow haddaan khabar jarxiga iyo tacdiilinta ka yeelna inaan shuruudu jarxi garanay oo shuruudu tacdiil garanaynin waxaan u dhownahay oonaan aamin ka ahayn inaanu aqbalno cadaaladda oon qirno cadaaladda hee man huwa faasiqun qof faasiqa inaan cadli inta la yidhi aan maaa iska aqbalnaa laga yaabaa ah. aw fisqu man inaan qof fisqigi yeelno oo inta lelku yidhi waa faasiq aan aqbalno huwa asaguba cadlun caadilow nin balaayaha annaga noo seexiya hawshii nin caadila ayuu wuxuu nagu yidhi waa faasiq markaasaan faasiqu xukumo nin faasiqana waa cadli buu yiri markaasaan cadli u qaadanayo limaada liannahu laa yacrif shuruud acadaala wa shuruud اlfisq ma yaqaano hadi hiy mushkila allah marka waa in maxaa la yihahda aad loogu baraarugo marka w annana anagu low qabilnaa miman laa yacrifu lam naman aamin kama noqonayna an nashhada inaan maxaa la yihahdaa qirno ogolaano bicadaalati man qof cadaaladii huwa faasiqun faasiqow qof faasiqa cadaaladii inaan aqbalno wax ku dhisno oon cadli u qaadano oo mid maxaa la yihahda gawaan noogu ordo baa laga yaabaa wey aw fisqu man qof fisqigii inaan ogolaano waana qof hadda caadile la soco huwa asaguma cadlun ayuu wuxuu la yidhi waa faasiqe isaga leexdo liannahu maxaa dhacay sababtu waxaa weeye waxaa lagu kala duwan yahay asbaabta wa lagu jariya marka qaabka lagu kala duwan yahay wadaadada qaar baa mutashadidiina oo waxay ku leeyihin hebel waxaan arkay waxba lagama qaadan kara waa faasiq oo maxaa dhacay asagoo sabuul iyo raashin ku cunahaya maxaa le geley magaalada dhex maraya cunahaya feenanahaya ayaan arkay marka waa majruux weeye waxaa le gabarna loo guurin maayo xadiisna laga qaadan maayo in alxamdulilah adduuyan mikrofon ka dansanayna wa maxaa dhacay xabad moosan arka soo dariiqa ku cunahayo rag baa markaa adag rag baa ushooda adag tahayo Ah, rag baa adag tahay rag u jariyeen culamaa waay dheen waa midka waa dhn waa majruux waa faasi waba laga qaadana maxaa dhacay bay dheen maxaa ragnay dheen asagoo dameer saaran oo aad u cayrinaya isagoo dameer saaran oo waxay dheen cirib ku dhufanahayo oo maxaa qaniinahayo oo waxaynahayo cayrinahaya yaan aragnay wey ah, marka waxay dheen ninka dameerka saa u galaayay waxay dheen ninkaas waa la tuuraya <laughs> marka ragga hawshaa lagu kala duwan yahay marka shuruudii cadliga iyo hawlaha waa in la yaqaano hawlaha waa in la yaqaano fasl wuxuu yidhi wa yakfi waxaa ku fulan fi tacdiili markuu wax tacdiilina waxaa ku filan qofka maxaa la yidhaahdaa musakiga ama mucadilka an yaquula inuu yidhahdo huwa cadlun huwa ay fulaanun cadlun waa inan caadil bay ninkaa wanaagsan yahay oo min asxaabina oo macnaha inuu tiriyo oo yihahdo waa caadil wuxuuna caadil ku yahay waxaa weye xaaraantu maxaa la ka leexda xalaashu miirta waajibaadku la yimaada saas iyo saas uma u baahna waxaa ku filan keliya inuu yidhaahdo huwa cadlun bas inuu intaa yidhaahdo ayaa ku filan min asxaabina annaga culummadana waxaa ka man qaala yidhi yaxtaaju ugu baahan yah an yaquula inuu yidhaahdo huwa cadlun calaya waliya ah, cadlun calaya waliya waxay dhaheen waxaa laga maarmaana inuu ku daro yaxtaaju wuxuu u baahan yahay ninka musakiga wuxuu u baahan yahay an yaquula inuu yihahdo huwa huwa ay raawiga iyo raawi khabarka fulaan cadlun calaya aniga dushayda cadli buu ku yahayo hadduu igu markhaati furo e markhaatigiisa waan aqbalayaa waana la aqbalayaa wuxuu igu markhaati furana waa laygu qabanhayaa hadduu yidhaahdo fulaan waxaan markhaati ka ahay inuu hebel dilay waa laygu yeelanaya waa lagu qabanaya limaada lannahu waa nin caadila wey marka waan aqbalaya wa liya anigana waa maxaa leeya cadaaladta waa la ii qabanayaayo haddaan markhaati u keensado oon maxkamadda keeno hebel hebel baa ii markhaati furaya hadda waa la ii qabanaya markhaati bu noonaya markhaati bu ii gelahaya marka labada dhinac u daaqaya maaha inuu aniga keliya agtayda caadil ka yahay laakiin aniga hadduu igu markhaati furo waa laygu qabanaya marka waa nin hawsha inu ku darayne wa min annaasi waxaa la yihahda culamadu waa ka man qaaliya laabudda waxaa lagama maarmaana min dikri inuu sheeg sheego oo faahfaahiyo ma shay inuu faahfaahiya saara uu ku ahaaday raawigu bihi asagaba cadlan oo cadl kuly waa inuu sheego waa inuu faahfaahiyo oo faahfaahin iyo war badan la yimaado oo oo yihah ninkan kabaairta waa ka dheeraada waajibaadka waa la yimaada ummaddu waa ka magan gashaa cilmiga waxaa la yihah waa nin xaafida waa nin lagu kalsoon yahay ammaanadiisa waa la yaqaan hawsha waa inuu daldalo warkaa waa inuu daldalo oo hawshaa uu sheega laabudda waxay dhaheen min asxaabi cafwan wuxuu yidhi min annaas waxaa ka mid a man qaala laabudda waxaa lagama maarmaana min dikri inuu sheego oo xuso oo faahfaahiyo maa saara wuxuu ku ahaaday bihi maagaba raawi wuxuu ku ahaaday cadlan inuu cadli ku ahaaday bimacnaa jarxiga waxaa la jarxigu waxaa weeye yuqbal maxaa la yidhaahdaa mujmalan jarxi maxaa cafwan tacdiilka tacdiilka yuqbal mujmalan hadduu yidhaahdo waa cadli mujmalkaasa lagu aqbalaya inuu faahfaahiya looma baahan sababtuna maxay tahay liannu waxyaalaha cadaaladda keena ayaa tiradaa ka badan xasaad marka maantao dhan tiraa waa tirinahaya he hadda buugaan bay buuxinaysaa marka waxaa kaaga filan inaad tiraahdo cadlun marka yuqbal cadl mujmal laakiin jarxu waa ka duwany jarxigu laabudda he an yufasir haddaad tira waa daciif maxaad ku daciifsaa bu leey haddaad tira waa kadaab maxaa ku tagdiibisa haddaad tirahdo maxaa la yihahdaa waa munkar lkhabar nakaarada ku jirta maxay tahay hawlaha inaad sheegto waa lagama maarmaan marka taasuu midad ku hadlaya wixii huwa daliilu daliilku waxaa weeye adou radinaya qolada tiri waa in la sheego inuu yihahdo huwa cadlun calaya waliya iyo qolada tiri laabudda min dikri maa saara bihi cadlan howlaasu raba inuu radiyo wuxuuna ku yidhi oo sida horaa saxiixa wey an yaquula huwa cadlun saasa ku filan taabasaa ku filan wdaliilu calaa anahu yakfi inuu ku filanya waxaa weeye qowluhu cadlun uu yidhi inuu ku filanya waxaa weeye ana qowlahu wdaliilu daliilka xujada waxaa weeye calaa anahu yakfi inuu ku filan yahay qawlu oraadiisa uu yidhi cadlun inay ku filantahay waxaa daliilu ah weeye ana qowlahu oraadiisa cadlun uu yidhi yajmacu wuxuu kulminahayaa annahu cadlun calayhi hadduu asaga ku markhaati furahayo cadlun calayh inuu asaga marku markhaati furo walahu iyo asaga marku markhaati furahayo waa hawshaas waa mar hadduu ku yidhi cadli markiiba waxaan ka qaadanaynaa hadduu asaga ku markhaati furahayo inuu aqbalahayo hadduu asaga u markhaati furahayana he in la aqbalahayo marka inuu tabyiiniyo yidhahdo si faafiyo yidhahdo huwa cadlun maxaa leeya calaya waliya inuu yidhaahdo waxa wey waa warbadni wey laannu taas marka horan ka fahmaynaa ana qowlahu cadlun yajmac wuxuu jamcinaayo markiiba laga fahmaaya ku jiro wey annahu cadlun calayhi oo asaga hadduu maxaa la yidhaha ku markhaati furo dushiisa waa la qaban wey walahu asaga hadduu markhaati furana waa loo qaban wey walaa yaxtaaju looma baahna ilaa ziyaadati calayhi in la kordhiyo walaa yaxtaaju ziyaadata calayhi intaa wax lagu kordhiyo uma baahna cadlun in wax lagu daro looma baahno marka walaa yaxtaaju waa musakiga iyo mucadilka haddaan dhahno walaa yaxtaaju muu baahna musakiga qofka dhahaya cadlin odhanayo uma baahna ilaa ziyaadati calayhi hadalkaa cadligu inuu wax ku daro uma baahna haddii leeya walaa yuxtaaju ilaa ziyaadati calayhi kaa in wax lagu daro looma baahnana waa dhici karta lakin waxaa fiican maadaama laga soo hadlahayo mucadil iyo musaki in laga soo hadlahayo in la yihahdo walaa yaxtaaju umuu baahna cidda wax tacdiilinaysa ilaa ziyaadati calayhi ee cala alqowle uu yidhaahdo cadlun uu yidhi in wax kale ku daro uma baahna warku waa dhamaystiran yahay inagu waa ka fahmayna wdaliilu daliil muxuu radinaya hadda qoladii tiri laabudda min dikri maa saara bihi cadlan qoladaas haddana radinaya wdaliilu wuxuu gaya calaa annahu laa yaxtaaju uma baahna ilaa dikri inuu sheego laa yaxtaaju uma baahna weeye mucadilku iyo musakigu uma baahna ilaa dikri inuu sheego maa yasiiru wuxuu ku ahaanaya bihi asagaba cadlan wuxuu ku ahaanaya inuu sheego oo faafay uma baahna ee waxaa weeye anna annagu laa naqbalu ma aqbalayna marka horeba ilaa qowli man qof qowlkiis ma ogiye maxaa la yihaahdaa tucraf lagu gartay oo lagu yaqaano ah, fiihi dhexdiisa shuruu cadaalati cadaaladii shuruudii cadaaladda qof garanahaya ma ogi qof kala marka hore wax ka aqbali mayno ah, oo falaa yaxtaaju markaa uma baahna ilaa bayaani shuruu cadaalati shuruudda cadaalad faahfaahina uma baahno hadalkan xoogaa baa ku jira laakiin hadda sidiis horta aan ku macnay waxaa weeye ana anagu laa naqbalu ma aqbalayna mana yeelayno marka horeba ilaa man oo ilaa qawli man ilaa qowli man qof qowlkiis moogiye tucrafu lagu yaqaano oo lagu og fiihi dhexdiisa shuruud اcadaalati shurud cadaalat maxay ta waa kii aan soo marayno oo ah wuxuu yaqaanaa shuruud اlcadaalati wa shuruud tafsiiq wuu yaqaanaa qofka hawshaa lagu yaqaanay dhexdiisa markii horeba kaas baan qowlkiisa aqbalayna marka inuu noo faahfaahiyo war kale nooma ugama baahna ilaan waa niman wax ku ognahay ayb markaas falaa yaxtaaju umuu baahna ilaa bayaani shuruud اcadala inuu shuruudii sharxo oo yihahdo tafsiil sheego dikri tafsiil yihahdo saasuu cadli ku yahay saasuu cadli ku yahay uma baahnin limaada markii horean waxaan ogeyn inuu yaqaano shuruud اcadaala waa shuruud tafsiiq buu yaqaanayo ayb taasaas nusqaan haddayna aan haysano waa saas wey nusa kale waxaa ku qoran oo sharxu xataa ka mid yahay waxaa ku qoran in la yidhaahdo ana anagu laa naqbalo aqbali mayno e, ilaa qowle man qof qowlkiis ma ogiye yacrifu garanahaya haraaئط اcadaaلة anagu laa naqbl ma aqbalayno ilaa qowli man qof qowlkiis maguye oo yacrifu garanaya meesha hadda tadu taale ya in laga dhiga yacrifu garanahaya shuruud sharaa'iط اcadaala sharaa'iط meesha wawda in la dhigo hamse la dhigo iyo maaa la arabti sharaa'iطa sharaa'iط اcadaala qof garan qof kale ka aqbali mayno saasaa nuska qaar ku qoran tayb laakiin sharxoo kale hadda sharxoo kale fiir hoos raqamka labaad meeshu kaaga qabtay oo ana laa naqbalu m may cafwan fi shuruud اcadaala meeshu ka qabtay hoos u fiirso yihi cibaaratuhu fi sharci waxaa weeye mujaladka labaad sabxada intaasa ana anagu laa naqbalu ma aqbalayna tacdiila tacdiilka aqbali mayna ilaa minman qof moogiye yacrifu garanayo shuruud اlcadaalati saasaa ku qoran halkaa saasaa ku qoran waa sax saasaa ku qoran markaan fiiriye wahiya awdaxu mima huna saasaa ka cad wey marka meesha ta'da in ya lagu bedelo ayaa ka fiican wey meesha ta'da in ya lagu bedelo ayaa ka fiican meesha mantana min man lagu bedelo adgu marka laakiin almuhim cibaarada haddaa sida lagu laqbeeyana waa iska saxaysa macnihi waa la fahmaya anna anagu laa naqbalu ma aqbalayno oo tacdiilkiisa aqbali mayno wey ilaa qowla man qof qowlkiisa ma ogiye tucrafu la garanayo fiidxiisa la garanayo lagu ogaa shuruud alcadaalati shuruuda cadaalada inuu yaqaanaa dhexdiisa lagu ogaawo oo falaa yaxtaaju umuu baahna markaa asagaahu ilaa bayaan inuu caddeeyo oo tafsiiliyo dikri maa yasiiru bihi caadilan inuu tafsiiliyo ilaa bayaan inuu caddeeyo oo sharxo shuruud alcadaala shuruud cadaalada inuu yahay saasoo caadil kuna saasoo caadil kuna looma baahna wuxuu ku yiri faslun walaa maxaa la yidhaahdaa yuqbalu jarxu ilaa mufasaran hadda wuu ka soo baxay tacdiilkii tacdiilkii mujmal baa lagu aqbalahaya laakiin jarxiga laa yuqbal ilaa mufasaran inaad tafsiilto markaad tirahda daciif weeye maxaan ku leenahay cillada ku jirta oo ku daciifsa sheego Ah, walaa yuqbalu lama aqbalahayo wey aljarxu jarxiga la aqbali maayo ilaa mufasaran in la tafsiiriyo mooye iska loo aqbali maayo wey oo faahfaahiyo oo maxaa leeyaha sababu jarxi uu sheego culimmadu waxay saa u leeyihiin lanna waxay ku leeyihiin sababu jarxiga waxa wey hal mid baa kaaga filan markaa tiro waa daciif waxaa kaaga filan inaad tira liannahu facala kada bas uma baahnin inaad maantoo dhan aad daldasho hawle uma baahnin inaad tirtaale waa kadaaba waa beeno waa saasoo xagga fulan waxbuu xaday oo uma baahnin maxaa kaa halb shayba kaaga filan waxyaala hadii tal laga tale lagaa weydiiyo oo lagu yihahdo hebelow gabadhaas ka waran adigaa qaraabaa ama adaa yaqaana ama ma guursan karaa gabadhaas inaad faahfaahiso oo sharax lagaagama bahn lakin waxaa kaaga filan inaad tiraahdo ku anfici maysa iska daa bas yakfaada laakiin inaad tiraado sidaas weeye agga filan maya mamnuuc yaa ku dirtay waxaas sidoo kale hadday gabar kula tashtaa ama reer kula tashtaa ku ninkaas ka waran gabar ma siin karnaa in ma anfacayo inaad guursan kuguma taliyeen kulama taliyin bas saasa kaaga filan laakiin waa saas wey waa saas wey saas wey maya yaa qudrasha waxba kaguma wadirsan marka hal shay baa kaaga jarxid waxaa kaaga filan shay waaxid bas intaasa kaaga filan walaa yuqbal jarx ilaa mufasal saasu marka wada fa ama idaa qaala hadduu yiraahdo huwa aciifu buu yidhi hebel waa aciif buu ku yidhi xadiiska lama yeelay aw faasiqun faasiq weeye buu ku yidhi lam yuqbal lama aqbalay warka asaga lagaana yeeli maayo waa inaad tafsiiliso ood faahfaahiso hawsha ayada ah sababtuna waxaa weye laba sabab weeyo mid waa midkaan sheegnay oo ah asbaabuljarxi hal shay baa kaaga filan inaad hal shay sheegtaa kaaga filan aaniyan asbaabta jarciga lafteeda mararka qaarkood wuu kala duwan yahay waataan hadda sheegnay dee nin baa nin wuxuu ku jarxiyey wuxuu yidhi he dameer mucayrinhayo marka waxaa wey asbaabti marka aad ku daciifto waxaa laga yaaba markaad annaga noo sheegto inaysan agtanadaas asbaabtaasu mid wax lagu tafsiiqiyo ama lagu tabdiiciyo ama lagu daciifiyo aysan ahayn marka inaad tafsiiriso waa laga maarmaan wa qaala abu xaniifa wuxuu yidhi raximah llahu taala wuxuu yidhi idaa qaala hadduu yidha huwa faasiqun hadduu yidhaahdo ubira waa la aqbalaya min ayri tafsiirin ay min ayri tafsiil isagoon tafsiilin oo sharxin oon kala dhigdhigin ala aqbalaya waan ku dhaqmaynaa warkiisaas wey ah, jarx marka mufasal ah iyo maaa mufasal uma baahnina mujmalkan ku aqbalina sida tacdiilkao kale saas abu xaniifa iyo wuxuu ku yiri shiraasi wa haadaa ayru saxiix warka isagaa warfiya ayrkiis wey saxna maa runtiis wey laabuda haddaad hebel tiraahdo fulan waa daciif waxaad ku daciifisay amaad ku jarxisay he waxaa way waa inaad meesha soo dhigta sheekho ilaa lagaa aqbali maayo adigaba haddii lagu yihaahdo waa faasiq ama waa daciif lagu yihaahdo aqbali mayso waxaad leeda waxaad igu haysato keen seed marka qof kale ugu aqbalaysaa lama aqbalhayo lagana yeeli mahayo wuxuu ku yidhi wa hada hayru saxiix warka abu xaniifa uu la yimid warfa iyo kayrkiisa saxiix kayrkiis weeye lianna annaasa dadku waxa weeye yakhtalifuuna way ku kala duwan yihiin fiimaa shaygii weeye fiima ladii midkii weeye yuraddu lagu naqaayo wey daalka waa in la shida laga maarmaan wey yuraddu lagu naqaayo bihi asagaba alkhabaru khabarka waxa lagu naqaayo waa lagu kala duwan yahay weye waana soo mitaalna wey لأن الناaس يkتaلiفuun waa ku kala duwan yihin waa isku maandhaafsan yihin فيma shaygii yuraddu lagu naqayo bihi asagaba alkhabaru khabarka warka waxa lagu radinaayo waa la isku khilaafsan yahay wayufasaqu lagu tafsiiqinahayo bihi asagaba alinsaan qofka lagu tafsiiqinaya qofka waxa lagu tafsiiqinayana waa lagu kala duwan yahay waa lagu kala maxaa la isku khilaafsan yahay wey markan walaalow noo fasir oo noo sheeg waxaad ku haysato wey waxaad ku haysato noo sheeg wey fa rubamaa waxaa la arkaa ictiqada inuu ictiqaadiyo oo qalbiga geliyo aamino fii amrin amar inuu aamino anahu amarkaa maaa la yihahda amarka asaga jarxun u yahay mid wax lagu jarxiyo lagu dhaawaco walaysa bijarxin jarxina maaha dameer baa la cayrinaya iyo sabuul baa la cunaya e baad adigu waxaad u haysataa inuu fisqi yahay khabarkan lagu radinaayo laakiin culammada iyo muxaqiqiinta hawsha ayada waa hawl laga fiican yahay maxaa la yihahda uma yaqaanaan tafsiiq uma yaqaanaan iyo jarxu uma yaqaanaan walaysa bijarxin fawajaba markaa waxaa waajibtay wey bayaanuhu ay bayaanu jarxi in la caddeeyo bayaanuhu ay bayaanu jarxi wa asbaabihi inaad caddayso waa lagama maarmaan weye lannu dadkii baa ku kala duwan wey dadkii baa ku kala duwan faslun fain cadalahu waaxidun wajaraxahu aakharun wey meesha in la shido waa lagama maarmaan fain cadalahu waaxidun wajaraxahu aakharun mid kalena uu jarxiyo raawi baa laba caalim iska kaa qabateen mid wuxuu ku yidhi cadlun wey cadalahu wuu tacdiiliye midna wuxuu ku yidhi majruuc wey faasiq weeyuu ku yidhi maxaad samaynaysaa ma iskala boodaysa mana jeclaysiba ma mid baad dhahaysaa kanaan isku qoysin oo kanaan qaadanaya maya hawsha waa inaad ka baaran degto ood fiiriso oo culimmada dib loogu noqdo wey aqwaashooda aqwaal musakiin maantana way dhib yartahay alxamdu lilah fain cadalahu waaxidun mid culamada ka mid aha nin tacdiiliyey wajaraxu aakharu mid kalena waa jarxiyo maaa waliba jariga la soc wajaraxu aakharu jarxan mufasaran wey la soca hadduu iska yidhaahdo uu iska jarciyo maya laa yubal haddaan soo marayni lam yuqbal shiraas hadduu geri faama idaa qaala huwa daciifun aw faasiqun lam yuqbal soo kumuu dhihin marka haddii wadaad tacdiiliyo mid kalena uu tafsiiqiyo maxaa la yidhaahdaa tafsiiq maxaa la yidhahda mufasal aw mufasara waxaa weeye taa maxaad samayn wey xaggee labada qowlkeed hormarin wuxuu ku yidhi qudima waxaa la hormarinahaya aljarxu baa la hormarinayao jarxindiiyo dhaawaciddaa la hormarinahaya oo tacdiilka laga hormarinayo wadaadka wax tacdiilay waxaan leenaha sheekh fulaan oo noojo waxaan maanta qaadanaynaa midka wax dhaawacay qudima maxaa la yiraha waa in la shido lagaa maarmaan qudima aljarxu baa la hormarinaya cala tacdiili baa laga hormarinaya oo sheekhu maxaad saa u tiri keligiis maahan de saasaa maxaa la midka wax jarxiyey oo dhaawacay lana maca shaahid midka ka markhaati kacay aljarxa dhaawacidda ka markhaati oo yiru ninkaan waa daciif yir waa faasiq yire ziyaadata cilmin cilmi dheeraaduu wataa oo wuxuu leeyahy hebelow ninkan cadliga aad ku sheegayso inuu cadli ahaa waa kula ogaa laakiin balaayaa soo korortayo hawshaas iyo hawshaasaan ku ogaano annagaa dabagalnayo marka cilmi dheeraadaan wataawo marka cilmi dheeraada miyaa la qaadanaya mise meesha horaa la fadhiyahaya maya dheeraadka la qaadanaya had iyo jeer had iyo jeer dheeraadka la qaadanaya mar hadduu hawshii tafsiiliyey oo yidhi waan ogaanay hawshaas hawshaasan ku ogaanay hawsha asbaabtiina uu sheego jarxigiisa mufasar uu ka dhigay jarciga mufasarkaa loo hormarinayo qudima aljarxu weeye jarcigaa loo hormary cala tacdiil lianna maca shaahid midka markhaati kacay aljarxa dhaawacidda waxaa weeye tafsiiqinta iyo tabdiicinta iyo takdiibkao kale ziyaadata cilmin cilmi dheeraaduu wataa weeye cilmi dheeraada ou la dheeryahay ninkii tacdiiliyey ayuu wataa weeye faqudima markaasaa la hormariyey weeye faqudima asagaa la hormariyo oo mujarixa ama mufasika la hormarinahaya cala lmuzaki midka taskiinaa ohanaya cadlun iqatu midka ohanaya kaasaa laga hormarinaya lannu ziyaadatu cilmi baan haynaa hadi jeerna ziyaada la qaadanahaya lagu kala teg saasa marka wa lagu wadahaya saasaa wax lagu wadahaya laakiin hadduusan jarxigsa tafsiro yira waa maxaa la yihah waa faasiq ama waa mubtadic uu yihahdo ama kada uu yihahdo laa yuqbal xataa yufasil wa yufasilu fasl fain rawaa hadduu wariyo can ilmajhuul buu ka wariyey wuxuna hadda nin majhuula ah oon la geranay baa waxa wax ka wariyey nin caadila ah oo imaam shaafic baa wuxuu wax ka wariyey nin aan la geranayn ma dhahaynaa ninkan shaafici wax ka wariyey mar haddii imaamkii ahlukhayrka wax ka wariyey asaguna waa cadli horusac miyaan dhahaynaa maya la dhihi maayo hawshaa lama dhahayo allahuma tafsiil baa ku jiro tafsiilku waxaa weeye waa in uu lagu og yahay ninkaanu inuusan wax ka warinaynin oo shaafici uusan wax ka warinayn allahuma rajul iqa moogi taadii la og yahay waxaa weeye iyadu waa war kale oo tafsiilkaasa la gelinaya sida imaamu abu daauud oo kale sunankiisa oo kale fain rawaa hadduu wariye waxaa la yidhi cadlun baa wuxuu ka wariyey weeye fain rawa macnaha fain rawa cadluntaas damaam cali baa soo qaadaysaa wey fain rawa cadlun baa wuxuu ka wariy can ilmajhuul buu ka wariyey wey hadda si isaga wadana fain rawaa hadduu ka wariye can ilmajhuul baa waxaa ka wariyey cadlun baa ka wariyey lam yakun ma aanay daalika kaas oo riwaayada tacdiilan uma ahaanayso inuu caadiliy oo nin wanaagsan yahay uma noqonayso ah, ayb wa qaala bacdu asxaabina waxay yidhaahdeen ina dalika tacdiilu bay hawsha ayada waxay waa tacdiilun lanno daahirku waxaa weeye qofkan cadliga iyo imaamkaahu inuusan ka warin allahuma can ilcadli qof cadli mooy inuusan cid kale wax ka warinaynin ayaa maxaa leeba u muuqataa lianno hadduu qof daciifo ah ama uusan gelina uu ka wariyo dee ummadiiban kadinayaayo waa qish iyo khiyaara bay dhahen marka hawshaana suurtagal ma ah warkaasay niman ku tacliiliyen lakin lagama yeelin qaala bacd asxaabina ina dalika oo riwaayatu maxaa la yidhaha cadli can ilmajhuul uu ka wariyaa tacdiilu bay dhahen waa tacdiil cadlu ayuu yara la macno tahay laakiin waa tacdiil maxaa la yihahda kuwa kale darajadooda ma gaarsana markii la iqatun imaamun la yihahdo iyo cadl markii la yihahday hadduu waxbuu ka wareegtay xataa masina laftigeed wuxuuki wa daliilu daliilka xujada karta kutusa calaa fasaadi dalika waxaa wey huwa waxaa wey ana anagu najidu waan helaynaa alcuduula waxaa la yihahdaa raggii caadiliinta baan helaynaa riwaayaadka nuska qaarkood kitab waxaa ku qoran alcadlu huwa waxaa wey ana najid alcadla saasaa ku qoran marka alcuduul waa jamcu lcadli wey qof caadila baan rag culamo caadiliinaan helna oo yarwuuna warinaya can ilmudalasiin kuwa maxaa wax tadliisinayay ka warinaayo can ilmudalasiin kuwa wax tadliisiya oon soo marnay maalintii wey kuwa wax ka warinaya rag caadiliin oo ka helna ka warinayaan aragnay wey iyo walkadaabiin kuwa beenlowyaala culamo caadiliin oo aimo ah oo rag beenlowyaala wax ka warinayaan aragnay hadday marka saas tahay cadli baa wax ka wariyey tabcan caadil baan ka dhigaya laa yuqbal hawsha laga aqbali maayo walihaada sidaa daraaddeed ayaa qaala shacbiyu wuxuu yihi shacbi caamir ibnu wuxuu yihi imaamku wuxuu yihi akhbaranii waxaa ii warramay alxaaris alacwar baa ii warramay wa kaana wuxuuna ahaa caamir xali xaaris alacwar wuxuu ahaa wallaahi allan ku dhaartay kadaaban beenlowgu ahaabu waana ii warramay he haddana xukun baa lagu day xukun baa lagu ayb hawsha iyada oo isleeyahay xaaris alacwar Eh, ninkaas eh, taabiciga oo xaaris acwar waxaa weeye caliy iyo cabdullahi bn mascuud wax ka wariyaa marka nin cilmi faraa'idka xisaabtiiyo aad u yaqaanuu xataa shacbi laftigiisu waxaa la shacbi waa adiga horta u tagtagoo la socda maxaad horta maxaan ka dhexeeya markaasuu warin kaarqabo xisaabta ku fiican yahay xisaabta wuxuu ku yahay mucjiso kuy marka xisaabtan ka bartaa wuu ka loxjiitaa ee eh, wax kan lagama dhexeeyaan la socdo almuhim ninkaa marka nin taabici noocaasa buu ahaa cabdullahi bn mascuud caliy rag saxaaba wax ka wariyey marka tagdiibkan lagu hayo caamil uu ku hayo yaa laysku hayaa caamilka hadalkan uu tagdiibiye oo yiri xadiiskiisa horta sunantao dhan waa ku sugan yahay sunan arbaca xadiiskiisa xaaris lacwar waa ku sugan yahay oo cali iyo kayriska ku warinayo marka ninka la yihahdo shacbi tajriixiyo oo yiri kadaab bu ah baa laysku haya culummo saa yiri waa jiraan inuu daaraqudni ka ahaa kamid ahaana waa umalaynaya daaraqudni kamid ahaa waa umalaynaya culummo saa yiri waa jiraan culummona waxay dhaheen ninkan dacfiga ku jiree waxaa weeye qaab noocaas oo tagdiib ah ma gaarsiisnayn oo haddana waa difaaceen maxaa lagu haystaa ninkan waxaa lagu haystaa bay leeyihiin cali bin abi aalib jacaylkiisa ayuu ku xadgudbo oo inuu ka tafdiiliyo shaykhayn inuu dhaafiyo oo maxa l cumar asaga ka fadli badan cali asaga maxaa la yirahda abubakar asaga ka fadli badan saxaabada asaga u fadli badan cusmaan warkiisa badaa hawlaha inuu yiraahdo oo tashayuc maxaa la yidhaha khatar ah ayuu ku jira weyde laakiin xagga akhbaarta nebiga calayh isalaatu wasalaam nin ku been abuurta oo been ka sheega noocaas musan ahayn bay yirahda ragga difac ayaan ka hadlaynaa ragga difaacya waxay dhaheen ninkaan tashayuc oo baa ku jiray moogiye oo cali ku antarar ku xadgudbaye oo saxaabo kale uu wax ka sheegaye laakiin xagga akhbaarta iyo sunnada iyo xadiista markii la maya bay dhaheen wax qabaloo beena kuma ahayno ragga difaacay saasay dhaheen marka dacfi dhinacaasa looga sheego lakin takdiibkigu ma gaarsiisana wadaadda saa u difaacay waa jiraan wadaadda maxaa la yihahda aan badnayn oo sida shacbi marayna kuwa maxaa la waa jiraan sida shacbi laftiisa rag waxay dhaheen kadaab wey la soco oo laakiin shacbi ragga tagdiibiyey oo ka mid ahaa ibraahim nakhaci Ah, ibrahim naqaci ibrahim naqaci bu isgaleenoo shacbi isgaleen wuxuu yidhi acwar isaga laftiisu maxaa leedahay ilmu xoogaa waray bula markaasuu yidhi habeenkii unta iisoo dhintay ibraahim naqaci iyo su-aala iga qortaayo waxay weydiiyeen masaaisha iga qortaa maalintiina masaajid buu fariistaayo markaasuu dersi ka akriyaabu ah, dajaal wey yidhi beenloa wuxuu yaqaanana male isagoon ah, waxba ogeyn intuu xoogaa su-aala naga qorqo su-aalaasuu dadka ku harowsadaabu marka waxba kama jiraan <laughs> markaasuu maxaa le ibrahim naqaci dhinac kaloo dhigo wuxuu yidhi caamim sharaxiil wuxuu yidhi waa kadaab lannu riwaayatiisu maxaa la yidhaahdaa mxuu ahaa ninkii riwaayadiisa uu sheegay ninkii riwaayadiis sheegay wuxuu yidhi fulaan riwaayaddu ka wariyey waa maraasiil iyo manaakiirbi waxbana kamuun maqal beenlow yidhi asagu lasla kacayo hawsha faraha ka baxday marka laakiin labadaa dambe labadaa dambe ayagu laban isku xanaaqaba waxba lagama soo qaadin waxba lagama soo qaadin laakiin ninka la yihahdo xaaris alacwar waa la haystaa wey la haysta lagu dhegey oo falam yakun ma ahayn biyo marka hadduu yidhi wa kaana wallahi kadaaban uu yidhi falam yakun ma ahayn fi riwaayati riwaayadda uu ka wariyey shacbi ka wariyey canhu can ilxaaris alacwar uu ka wariyey daliilun daliilii xuja garkuuguma jirto cala tacdiili in la tacdiiliyey oo xaaris alacwar la tacdiiliyey kuma sugnow ma dhigi karta caamir baa ka caamir sharaxiil imaamki weynaa maxaa la yidhaha khatarta ahaa mujtahid baa wax ka wariyay waa caadil ma ohan karti lamana soo sheteegi kartid lagaa yeeri maayo faama idaa camila markaa hadalka shiraaji suu urigay baa saxiixa wey so macnaha inuu cadli hadduu ka wariyo qof majhuula wax ka wariyo tacdiil uma noqonayso hal shardi umbaa laga soo reeba shardiga muxuu yahay waa kaan soo hormariyo oo ah haddii aan ognahay imaamkan iyo qofkan cadliga ah oo majhuulka wax ka warinaya uu shardistay oo yihi qof aan cindii cadli kahayn waxba ka warin maayo hadduu yihahdo cid aan cadli ka aan cadli ahayn waxba kama warinay kabacdi wax nooga wariyo shardigisu saasahay naqbal waxaan leenahay hebel baa wax ka wariyey waqad ishtarata anahu laa yarwi ilaa cadlan marka waa uu tacdiiliyo culimada saa lagu shega waa kamid abu daud ba kamid waa shuyuudiisaso xadiiska maa laga hadlay shuyuudiisagahe faama idaa faslu faama idaa camila hadduu ku camal hadduu xogaa inuu ka hadlo qofkii majhuulkaa ah, khabarku wariyey ayaa nin caadiliya imaan baa ku camal falay khabar nin majhuulu ku jiro oo wuxuu yii maa u wariyey ayuuba ku dhaqmayba maxaa xal ahay taas hadda laga hadlaya faama idaa camila hadduu ku camal falo alcadlu cadli baa wuxuu ku camal fala bikhabarihi khabari majhuul buu ku camal fala xadiiskii majhuulku warinaaye yuuba ku dhaqmaaya xukun buu ku ridooda maxaa la yihahdaa halkaas wakido maxkamaddu maxaa le wax ka kala tuurayba wa saraxa waana caddeeye weliba ku dhawaaqay biannahu asagu camila wuxuu ku camal falo ku dhaqmay bikhabarihi ee khabaru majhuul buu ku dhaqmay wey fa huwa tacdiilu ta iyadoo tacdiilin wey mar hadduu khabarkii ku dhaqmay haddana caddeeyo khabarkii fulaan oo majhuul wariyey baan ku dhaqmo xukun baan ku fuliya hadduu yihi waxaa wey hawshaa iyada waa tacdiilin wey hawshaa tacdiilin weeye maxaa dhacay liannahu asagu iyo qofkan caadilkaahu iyo imaamkaahu laa yajuusu ma banaana an yacmala inuu ku camal falo bihi bilkhabari inuu ku camalo khabar majhuul weeye ilaa waqad qabilahu inuu aqbalay moogi khabarku inuu aqbalay oo arkay khabar maxaa la yidhaha saxiixa oo ninkan wariyey uu cadli yahay oo khabarkiisa la aqbalaya moogiya ma aqbaleen wey riwaayaadka qaar nuska kitaabka qaybo ka mida ah waxaa ku qoran meesha uu liyey liannahu laa yajuusu an yacmala bihi ilaa waqad cadala hee qablahu ilaa waqad cadala qablahu saasaa ku qoran ilaa waqad cadala hee qablahu khabarka inuu aqbalo oo ku dhaqmo waxaa ka horaysee inuu tacdiiliyey ninka khabarka wariyey an yacmala inuu ku camal falo bihi bilkhabr ilaa waqad qabilahu isagoo aqbalay oo khabarka inuu yeelay ma ogi u hogaansamay si kale uguma camal falen wain camila hadduu ku camal falo bimuujabi khabari khabarka wuxuu waajibinaya khabarka wuxuu keensana ku camal fala khabarka laftiisa kuma camal falin laakiin khabarku macnihiisii ee ilan marna wuu tasriixi wuxuu yidhi khabarkaasaan ku dhaqmay xukun buu ku fuliyey diin buu ka dhigtay marna khabarkii muusan sheegin laakiin khabarku macnuhu ku tusaayey ayuu baa lagu arka isagoo samaynaya wain camila hadduu shaqeeyo oo sameeyo bimuujabi wuxuu samaynaayo keensana bimujab jiimka la kordhigo bimuujabi khabari khabarkii majhuulka wuxuu keensanayey iyo macnihiisii iyuuba ku dhaqmayo samaynaya oo walam yusmac lagama maqal minhu asaga xaggiisa lagama maqal annahu camila inuu ku camal falay bilkhabari khabar ku dhaqmaayo lagama maqal khabarka inuu ku dhaqmaayo lagama maqal afka muu kala qaadin shib khabarkii macnihiisina waa ku dhaqmaya walam yusmac lagama maqal minhu xaggiisa lagama maqal cadligii أنhu camila inuu ku camal falay bاkhabri kabarkaas maa inu ku camal falay lama maal wey maa al maa maa la samay lam yakun maanay dalika tacdiila ma aanay bu yii inuu khabarkii macnihiisu ku dhaqmay dhihi mayno sidii ti hor kale kala mid dhigi mayno oo dhihi mayno tacdiil bay u tahay limaada lannu tii wuu noo tasriixiyey inuu khabarkaa ku dhaqmay inoo cadeeyo laakiin tan ma garanayno maxaa la yihah meeshu si qaabku u dhaqmaayo waaa ihtimaalaad baa jira sheekaana sheega ixtimaalaadka oo maxaa ka mid a lam yakun dalika oo maa inu khabarka macaniisi oo kale lagu arka isagoo samaynahaya tacdiilan uma noqonayso maxaa dhacay liannahu qad yacmalu inuu ku camal falaa laga yaaba oo sameeyo bimuujabi khabari khabarka wuxuu samaynahayey ee uu keenahayey min jihati اlqiyaas qiyaas ahaan uga wata qiyaas ahaan iyo hawlow qiyaas u fahmay oo qawaacid shariica uu ka fahmay inuu ugu dhaqmahayaaba laga yaabaaba hawshaa inu qiyaas wata aw ama maahane daliilin daliil inuu ku dhaqmahayo oo ayrihi isaga ayrkiisa wey daliil kale ba inu ku dhaqmaya laga yaabo daliil kale oo asagu uu haysto oo saxa cindahu inuu ku dhaqmaayo ayaaba la arkaaba weeye falam yakun dalika ma ahaanin weeye tacdiilan hawshaa marka ma ahaanin mar haddii ixtimaal jiro oo ah in maxaa la yidhaahda uu qiyaas ku dhaqmay ama daliil kaleba uu haysto in la yidhaahdo waxaa looga dhigahayaa tacdiil baa looga dhigahaya ma ansaxayso mana suurtagelayso weye sidaa daraaddeed waxaa weye sida shiraasi u maray ayaa saxiixa weeye marka masaaishan ayada oo mualaad aan ku jirno kitaabkan tahliil baa iska aatee laakiin ayuha ikwa waa masaail muhiima wey marka waxay taa inaad mualacaysaan oo muraajacaysaan dib noqotaan ayaa la rabaa hada bilahi towfiq wsal la waslm ala nabiyina mxamed wala alih wasaxbi ajmaciin